الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jiray kitaabkeeni xisnu muslim dhufayskii qofka muslimka ahi uu shay addiinta ka gelaya min adkaari اlkitaabi wasunna waxaa inoogu dambeeyey oo aynu ka soo baxnay addikru cinda alkhuruuji min almansil dikriga iyo xayndaabka iyo dhufayska uu shaydaanka ka galayay marka uu gurigiisa ka baxayo kana adikru cinda dukhuuli اlmansil waxa weeye dikriga iyo xuska uu la imanayo qofku marka uu gurigiisa soo gelayo markii aada sii baxaysay ee aada tegaysay digri ayaad sii akhrisatay marka aad soo shaqaysato ee aada howlahaaga soo dhammaysato ama maalin ha ahaato ama habeen ha ahaatee digrigii haddana guriga aad ku soo gelaysay waxaa odhanayaa bismillaah ilaahay magaciisa ayaan walajnaa ku soo gallay wabismi illaahi kharajnaa ilaahay magaciisa ayaan ku baxnay wa cala allaahi ilaahay gurigiisa rabbinaa rabbigee ahaabaan tawakalnaa dalasaa tala saarannay huma liyusallim kadib ha salaamo calaa ahlihi ahalkiisa ha salaamo xadiidka abu daawuud baa warinaya culimada sheekhnubasiya keyrkiina waxay ku tilmaameen sanadkiisu inuu yahay xasan culimada qaarkoodna waa tasiixiyeen oo sanadkiisa waxa ay ka dhigeen saxiix waxaana xadiidkan saxaabiga laga warinayaa waxa weeye abi malik alashcari waxaanu leeyahay rasuulka ilaahay baa yihi salى اllahu عalayhi wasalam idaa walaja alrajulu beyta ninku markuu soo gala gurigiisa falyaqul haylada allahuma inii asaluka khayra almawlaj wa khayra almakhraj bismi illaahi walajnaa wabismi illaahi kharajnaa wacala allahi rabbina tawakalnaa uma liyusallim calaa ahlihi wuxuu odhanayaa ilaahu waxaan ku weydiisanayaa gelid khayrkeeda ayaan ku weydiisanayaa ama meel la galo khayrkeeda ayaan ku weydiisanayaa makhraj iyo bixid ama meel markaa laga baxo khayrkeeda ayaan ilaahay ow ku weydiisanayaa bismi illaahi walajnaa ilaahay magaciisa ayaanu cuskanaynaa waan dhufayska dhigaynaynaa oo camriga aan ku bilaabaynaa walajnaa aan ku galnay guriga wa bismi illaahi kharajnaa ilaahay magaciisiina waa ku baxnayoo markii aan baxaynay ee aan guryahayaga ka baxaynay ee aan dabadda u baxaynay aanu dhulka u baxaynay aanu risiq iyo markaa dee camal raadsanaynayna ilaahay magaciisa ayaan ku baxnay wa cala allaahi rabbinaa allihii rabbigeegana tawakalnaa waa tala saarannay oo ilaahayna annagoo tala saaranayna tala saarashadu waa camal qalbi oo qalbiga ilaahay ka tala saaranayna ayaanu markaa baxnay oo aanu soo gallay kadib nabigu wuxuu uma liyusallim calaa ahli ahlkiisana ha salaamo oo oh, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ha yidhaahdo ahlkiisana kale oo xadiid gale oo isagana saxiixo imaamu muslim uu warinayo isaguna uu tilmaamayey jaabir ibnu cabdillaahina laga warinayo wuxuu maqlay nebiga oo leh idaa dakala rajulu beyta ninku markuu gurigiisa soo galo fadakara allaha cinda dukhuulihi markuu soo gelaya ilaahayuu xuso wa cinda acaamihi markuu raashinkiisii iyo cashadii iyo qado waxay ahaydba wixii loo soo dhigayna uu cunayo qaala shaydaanu shaydaanku wuxuu odhanayaa laa mabiita lakum meel aabbaridaan idinmay sugnaanin walaa cashaa cashana idinma sugnaanin labadaaba waa weydeen mar hadduu qofu maruu guriga soo gelayayna ilaahayuu xusay markii raashinkii iyo cuntadii loo soo dhigayna ilaahayuu xusay wuxuu leeyahay meelaad jiibsataana idiinma sugna waxaa cuntaana idiinma sugna wararda magaalada kala gala wa idaa dakala markuu soo galo falam yadkur illaha cinda dukhuulihi marka uu soo gelayo haddii aanu markaa ilaahay xusin ee gurigii iska soo galo un qaala shaydaanu adragtum horta caawa meelaa baridaan u hayataan waa haysaan buu odhanaya wa idaa lam yadkur illaha cinda acaamihi markii cuntadii loo soo dhigay haddii aanu ilaahay xusinna qaala wuxu odhanay adraktum lmabita walcashaa meel aa jiibsataan oo baridaanna waa haysataan casho iyo cuntona waa haysataane dee dhinaca ka soo gala buu odhanaya xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaa iyo dikrigan addoonka oo ilaahay xuskiisa daa'ima iyo xaalad iyo marxalo kastuu ku sugan yahayba waxay sabab u tahay ilaahay inuu ka ilaaliyo shaydaanka magrigiisa iyo dhagartiisa iyo waxaa liyaaliya wixii waswaas iyo khaayiraad iyo balaayo ku iman lahaaba ilay shaydaan aljinni iyo shaydaanalinsi baa waxaasoo dhan watee ilaahay baa kaa ilaalinaya waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa taacagsigeed qofku hadduu ilaahay xuskiisa uu moogaado oo ilaahay xusi waayo waxay taasi waddo u noqonaysaa ama albaab u noqonaysaa inuu shaydaankii la wadaago qofka maalkiisii iyo ehelkiisii iyo wax alla wixiisoo dhan iyo ubadkiisiiba waa uu la wadaagayaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa qofku inuu markaa uu gurigiisa soo gelayo dikrigaa uu yidhaahdo isla markaana uu ehelkiisa iyo reerkiisa uu salaamo salaamtuna waa nabadgelyo salaamtu waa nabadgelyo haddii marka waa wax la ysku jeclaado yani markaasoo assalaamu calaykum haddaad tidhaahdo yacni waxa weeyaan deganaan iyo xasilooni ayaa markaa reerkaa dhexdooda ka dhacaysa berye la isxidhxidhayay oo magaalada badxelyadii bandoodii ay saddexdii ahaan jirtayba anigoo kitaab ka soo baxay lixii sideetankii ba aydbaanule ayaa qola askara wax qabqabanaysabaa meelay ugu gabatay anna waan arkayaa inay meesha igu gabanayaan waan iska soo socday marka meel yaroo gidaara bay igu gabanayeen markaan kusoo dhawaado maa assalaamu calaykum wacalaykum asalaam bay saasumay eegeen waan iska socday juuq dambe iman ay martiiba ka hakaceen haddaanan intaa ku odhanno way qaban lahayenoo jeelka ayay ii diri lahaayeen marka salaamdu waa nabadgelyo yani hadda haddii aa markaa reerkii waxay isu daysanoo assalaamu calaykum tidhaahdo waxa weeyaan belediidi ku dhex jirtayba meesha way ka duulaysaayo way ka baxaysaa ducaaءu dahaabi ilى اlmasjid waa ducadii tegidda masaajidka marka la tegayo gurigii dee waxaad uga baxaysaa ama suuq baad uga baxaysaa ama masaajid baad uga baxaysaa markaa dee suuqa iyo marka la galaya waa inoo iman doontaa laakiin markaad masaajidkii u socoto iyaduna ducaday leedahay waana dee raggu inay masaajidda ku soo tukadaan oo ay jamaca salaadaha ka qayb galaani arrin markaa aad iyo laxaad loo adkeeyey weeye waxaa la yaariye waxaa diinteennu ina faraysana faa'iidooyin fara badan baa ku filan waxaa la idhi qofku shanta salaadood haddii uu masaajidka tago oo uu ka soo noqdo weliba masaajidkuan waxoogay u jiro socodkan iminka la yidhi daawadiiba biyanaha lacabahana la socdo socodkii u baahnaa intaasu ka helayaa baa layidhi iyo xarakaadkaa dhaqdhaqaaqa salaada u dhaqaaqayuu fadhiisanayuu kacaye intaa jimicsi bay ugu filaanaysaa socodkaa uu shanta jeer masaajigii tegayu haddana ka soo noqonayaana socodkii looga baahnaa ayay iyaduna u noqonaysaa wuxuu odhanayaa markaa allaahuma ajcal fii qalbii ilaahayow qalbigayga waxaad yeeshaa nuura nuur ilaahay ilaahayow yeel wa fii lisaani carabkayga ilaahay waxaad yeeshaa nuura nuur ilaahayow yeel wa fii samci maqalkayga nuura nuur ilaahayow yeel boodhan wa fii basarii araggayga nuura nuur ilaahayow yeel wa min fowqii korkayga nuuran ilaahayow nuur yeel wa min taxdii hoostayda nuuran ilaahayow nuur yeel wa can yemiinii midigtayda nuuran ilaahayow nuur iga yeel wa can shibaali bidixdayda nuuran ilaahayow nuur iga yeel wa min amaamii hortayda nuuran ilaahayow nuur yeel wa min khalfii dabadaydana nuuran ilaahayow nuur yeel nuur ilaahayow lixda jihaba ilaahayow igaga xeer nuur kadibna wajcal fii nafsii nuuran anna nuur malaayo markaa nuur dhex joogtayaa noqonine markaa dhinac walba igaga xeerto wajcal fii nafsii nuuran aniga nafdaydana ilaahayow nuur yeel si u meeshu ay sula siraadato wacadim lii nuuran ilaahayow nuur ii weyneeyo nuur weynisiib wacadim lii nuuran ilaahayow nuur ii weyneeyo nuur weynisiib wajcal lii nuuran ilaahayow nuur ii yeel wajcalnii nuuran ilaahayow nuur iga yeel allahuma acdilii nuuran ilaahayow nuur isii wajcal fii casabii waxaad ilaahayow seedaha iyo xididadayda nuuran nuur yeel wa fii laxmihii hilibkayga nuuran ilaahayow nuur geli wa fii damii dhiiggayga nuuran ilaahayow nuur geli wa fii shacrii tiintayda iyo timahaygana nuuran ilaahayow nuur yeel wa fii basharii jidhkaygana nuuran ilaahayow nuur yeel allaahuma jcal lii nuuran ilaahayow nuuri yeel fii qabrii qabrigayga ilaahaw ii nuuri wa nuuran fii cidaamii lafahayga ilaahayow ii nuuri wasidnii nuuran ilaahayow niiru i kordhi wasidnii nuura nuur ilaahayow ii kordhi wasidnii nuura nuur ilaahayow ii kordhi wahab lii nuuran calaa nuurin ilaahayow waxaad ii hibaysaa nuur nuur dul saaran xadiidkan wada nuurka ah waa shan iyo labaatan khasladood amaba xaaladood waxaana warinayaa xadiidka indiisaa hore wa fii bashari nuuran ku jooga imaamu albukhaari iyo muslim ayaa alfaadaa warinaya intaanu allahuma ajcal lii nuuran fii qabri wa nuuran fii cidaamii intaana imaamu tirmidi ayaa warinaya waana saxiixa iyaduna inta wasidnii nuuran saddex jeer yaro la odhanayo imaamu lbukhaari baa adabulmufradka ku warinaya ayadana sanadkeedu waa saxiix indan wahablii nuuran calaa nuurin nuur nuur duu saaran ilaah u hibeena ibnu abilcaasim ayaa fi kitaabi ducaa ayadana ku warinaya waxaana laga warinayaa saxaabiga ibnu cabbaas la yidhaahdo riwaayaadkaa kale gedisan ee faraha badan ee imaamu lbukhaari iyo muslim iyo dhammaantood ka wada sugnaaday waa xadiidaynu horena wuxuuga soo qaadannay oo cabdilaahi ibnu cabbaas uu habaryartii markaa habeen la baryey oo uu ka sheekaynaya markii habeenku intuu nebigu intuu seexday siduu usoo toosay u weysaystay siduu markaa u taajuday u tukaday siduu markii dambe u yar jiibsaday aadaankii markaa markii la gaadhay inuu dabeetana soo baxay markaa riwaayaadkaasi waxay tilmaamayeen adana almu'adinu fakharaja ila salaa dabeetana salaadii ayuu nebigu u baxay wa huwa yaquulu isaga oo leh allahuma ajcal fii qalbii nuuran isagoo ducooyinkan akhriyaya ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam soo baxay oo xagga masaajidka u soo baxay waxaana weeye allahuma ajcal fii qalbii nuuran ilaahay ow qalbigayga nuur yeel ilaahay ow qalbigayga iimaan geli ilaahay ow islaamnimada qalbigayga ku sharax oo u fududee bay ka dhigan tahay allahuma allow ijcal fii qalbii nuuran ilaahayow qalbigayga hanuun iyo xaqa oo markaas ii caddaada ilaahayow ii yeel wa fii lisaanii carabkaygana nuura nuur ilaahayow yeelo yacnii inaan xaqa idhaahdo inaan mar walba adiga kugu xuso inaanan markaa ku moogaanin ilaahayow carabkana sidaa nuur igu yeel wa fii samci nuuran ilaahay ow maqalkaygana nuur yeelo caqliga maqalkaygu mid nuurayo yacni waxa xaqaahan ku maqlo waxa markaan ku maqlaa qalbiga markaa ay ii gaadhaano aanay markaa dhagaha wow furan noqonine dhega markaa qalbiga u furan oo wixii xaqa iyo wanaagga aan ku maqlo ilaahayow iiga yeel wa fii basari aragaygana nuura nuur ilaahayow iiga yeel si aan markaa dee kitaabka kownka ee la akhrinayo aan markaa ugu eego ugu cibro qaato kelinimadaada iyo awooddaada iyo kalitaankaagana aan u deliishado wa min fawqi ilaahu korkaayga nuuran nuur ilaahay xagga sare iga yeel wa min taxdii hoostaydana nuuran ilaahayow nuur iga yeel wa can yemiinii midigta ilaahayow nuuran nuur iga yeel wa can shibaali bidixayda nuuran ilaahayow nuur iga yeel wa min amaamii hortayda nuuran ilaahayow nuur yeel wa min khalfii xaggayga dambana nuuran ilaahay ow nuur yeel oo markaa hortan iyo dabadan maxsuuskee la arkayo ama aakhiradiisiiyo adduunyadiisaba way noqon kartaa wajcal fii nafsi nuuran oo markaa waxaasoo nuura wuxuu dee markaa ilaahu leeyahay dhinac walba nuurka ilaahay ow iiga yeel dee waatii shaydaanku uma laatiyanahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim shaydaan baa ballan qaaday inuu markaa bini aadmiga kaga iman doono xagga hore iyo xagga dambe iyo midigyada iyo bidixyada ilaahayow iga xayndaa buu leeyahy shaydaankaa dhinac walba ka imanaya lacnatullaaha gees walba iga soo weeraraya ilaahw dhinac walba nuur iga yeelo markaa gees markaa nuurkaa ka soo galo hawaaye wajcal fii nafsi nuuran nafdaydana ilaahay ow nuur yeel wacdim lii nuuran ilaahayow nuur weyn isii bay ka dhigantay ejzi lii nuura nuur weyn ilaahayow isii wacadim lii nuuran nuur ii weyne nuur weyn isii bay iyadoona ka dhigan tahayoo waxaa ku sugan ilxaax iyo ku celcelin ducadii lagu celinayo wajcal lii nuuran nuur ii yeel wajcal lii nuuran ilaahayow nuur iga yeel allahuma acdilii nuuran ilaahu nuur isii wajcal fii casabii nuuran ilaahayow seedaha iyo xidayda nuuran yeel wa fii laxmii hilibkayga nuuran yeel wa fii damii dhiiggayga nuuran yeel ila laana shaydaana yejri min ibni aadam majra dam shaydaanku wuxuu maraa ibni aadam halka dhiiggu maro markaa ilaahayow hilibkayga iyo seedahayga iyo hilibkayga wa fii damii dhiigaya nuuran intaba ilaahayow nuur shaydaanka markaas iga ilaaliya iye wa fii shacrihi tindayda iyo timahaygana nuuran ilaahayow nuur yeel wa fii basharii jidhkaygana nuuran ilaahayow nuur yeel ayuu odhanayaa allaahuma ajcal lii nuuran fii qabrii ilaahayow qabrigaygana nuur yeelo macnaa rawda min riyaadi iljanna oo sida markaa caruusku u seexdoo kale aan u seexdo ilaahayow ii yeelo dee mugdigiisa iyo cidhiidhigiisaba ilaahayow iiga fogee wa nuuran fii cidaamii lafahaygana ilaahayow nuur yeel wasidnii nuuran wasidnii nuuran wasidnii nuuran waa lagu celeeyay ilaahu nuuriya ziyaadi ilaahu nuurii siyaadi ilaahu nuuri siyaadi wahab lii nuuran calaa nuurin ilaahayow nuur nuur dul saaran ilaahayow ii hibe ayuu odhanayaa waxaasoo markaas nuur ah ayuu ku ducaysanayaa xikmadda markaa ku jirtaa ducooyinkan markaas lagu ducaysanayo ee markaas wada nuurka horta waxa weeye in ilaahay qofkan markaa xaqa u caddeeyo oo u iftiimo oo ilaahay uu ku hanuuniyo shaydaan iyo markaa kilidkiisa iyo dhagartiisana ilaahay uu ka maangeliyo shaydaankii ayuu markaa meelihii uu ka soo galaya oo dhan ilaahay markaa ka weydiistay inuu nuur u yeelo si shaydaanka markaa xijaab ay uga noqoto ilaa waa kaa shaydaankii sheegay uma laatiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu akarahum shaakiriin tii buu markaa isaguna difaac uga sabaysanayaa markaa wuxuu ilaahay u weydiisanayaa xubin kastoo markaa xubnihiisa ka a ah nuur ilaahay adduunyada uu ku difaaco maalinta qiyaamahana uu iftiinsado midda labaad ducadan wada nuurkaahi markii qofku salaaddii uu kusii socdo u akhrinayaa dee xidhiidh bay la leedahay salaadan uu la socdo wa salaatu nuur waxaa nebigu sal lla sl salaaddu inay nuur tahay markaa markuu qofkii mar haadaama uu nuur ku sii socdo oo salaaddii jamaaco u markaa ku gudanayo ayuu waxaasoo nuurana ilaahay weydiisanayaa man xaafada calayha kaanat lahu nuura waburhaana wanajaata ywma alqiyaama nabigu sala la alay sl uu qofka salaada ilaaliya nuur iyo xujo iyo nabadgelyo ayay maalinta qiyaamaha u noqonaysaa waayo ducaau dukhuuli lmasjidi haddaba markaad gurigii ka soo baxday ilaahay baad soo xusay indii aad dhexda markaa soo maraysay sidaasaad markaa nuur calaa nuurin baad ahaydoo nuurkaasaad ilaahay weydiisanaysay maxaad markaas odhanaysaa acuudu billaahi alcadiim ilaaha weynayaan magangelaya wa biwajhi lkariim wejigiisa kariimka ayaan magangelaya wa suldaanihi alqadiim iyo awooddiisa horraysay min ashaydaani alrajiim waxaan ka magangelayaa shaydaanka markaa rajiimka ah ee ilaahay naxariistiisa laga dheereeyey xadiidkan abu daawuud ayaa warinaya qeybta sanadka xadiidkuna waa صaxiix waxaa kaloo odhanaya bismi اllaah ilaahay magaciisa ayaan cuskanaya wasalaatu amaan wasalaamu iyo nabadgelyo calىa rasuuli laahi salى اllahu alay slm ha ahaato allahuma اftax lii abwaaba raxmatika ilaahayow albaabada naxariistaada ilaahayow ii fur ayuu odhanayaa xadiidka kan waa dhowr qaybood bismi اllaahi wsalaatu intaa ibnu sunni ayaa warinaya oo camal yom walayla ku warinaya sheekh albanina xasan ayuu ku tilmaamay wasalaamu calaa rasuulillaahi intaana abu daawuud baalo isagu waa saxiix allahuma iftax lii abwaaba raxmatika intaana imaamu muslim iyo ayaa markaa riwaayada markaa ibnu maaja allahuma kfir dunuubi waftax lii abwaaba raxmatika sheekh albaaniga shawaahideeda ayuu markaa ku tasxiixinayaa qeybtaa hore ee ducadaa hore ama yacni isticaadada iyo magangalkaa hore ee aynu nidhi markaas waxa wariyey abu daawuud abu daawuud baa warinaya sheekh albanina markaa wuu tasiixinaya cabdillahi ibnu camr ibnu caas baana laga wariyey waxaanu leeyahy cabdillahi ibnu camr ibnu caas annahu sala اllahu alay slm kaana ida dakhala almasjida masaajidka markuu galo bimacnaa markuu galayo wuxuu odhanaya acuudu biاllahi alcadiim wa biwajhi اlkariim wa suldaanihi اlqadiim min ashayطaan الrajiim maxaa weliba la socdaa taasoo weliba dee ila masaajidkii baad gelaysaa si aanu ku waswaasinin si aanu cibaadada iyo waxa aad gudanayso aanu riyaa iyo istus iyo balaayo kale kaaga ridin ayaad markaa shaydaankii halkaasaad kaga soo xayndaabanaysaa oo iskaga soo reebaysaa haddana maxaad ku helaysaa shaydaankii waxaa kaloo odhanayaa xufida minii saa'ir اlyowm yacni maanta waa layga ilaaliyay buu leeya maanta inteedii kale ama dhammaanteed waa layga ilaaliyey ayuu odhanayaa markaa ilaalintaa ayaad ku helaysaa oo markaa waxa weeye acuudu billaahi ilaahay baan magangelayaa allihii alcadiimi ee weynaa ee cadamo iyo weyni ku sifaysnaa ee wax ka weyne aanay jirin daatadiisa wax ka weyni sifaadkiisa asmaadiisa amaaj wax ka weyne aanay jirin wa biwajhi lkariim ilaahay wejigiisa kariimka ah ee wanaagsan ayaan ilaahay maangelayaa wejigu wuxuu ka mid yahay sifaadda ilaahay ee daadka ah ee u sugan sida ilaahay maqalkiisa iyo araggiisa oo kale waxaynu u sugaynaa markaa ilaahay weji isaga u cunnama oo aan wejiyadeenna oo kale ahayn ayaynu ilaahay u sugaynaa markaa wejiga ilaahay ee kariimka ah ayaan maangelayaa kariimka markaa dee khayr oo dhanka kulansaday ayaa la yidhaha wejigiisa kariimka ah markaa qiimaha iyo sharafda leh iyo quruxda leh ayaan magangelaya wa suldaanihi alqadiim iyo suldaankiisa iyo awooddiisa horeysay ila ilaahay de gadaalkamuu awoodaysan weligiiba awooddiisa awood qadiima ayuu ilaahay laha awooddiisa qadiimkaa magangelaya min ashaydaani alrajiim shaydaanka markaa la fogeeyey ee laga fogeeyey markaa khayrka ayaan markaa iyo naxariista ilaahay ayaan ka magan gelayaa dan kale waxa wey bismi اllaah wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى اllahu wasalam taana markaa axaadiid fara badan ayaa tilmaamaysaa oo ibnu suni oo kale anas ibnu malik buu ka warinaya wuxuu leeyahy kaana rasul lahi sal la slm idaa dakala almasjida qaala bismi اllahi allahuma sali calaa muxamadi markuu masaajidka soo galo bismi illaahi allahuma salli calaa maxamedin buu odhan jiray waxaa kaloo ibnu sunni iyadana warinayaa oo abu hurayre uu ka warinayaa inuu rasuulku yidhi idaa dakhala axadukum almasjid falyusallim cala nabiyi nabiga ha salaamo walyaqul allahuma aftax lii abwaaba raxmatika ilaahay oo albaabada naxariisaada ii furna ha yidhaahdo sidaasaa markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu amarka inoogu siiyey lafdi abu daawuud leeyahay baa isaga abi xumayd laga warinayo idaa dakala axadukum lmasjid falyusalim cala nabiy ha salaamo uma liyaqul ha yidhaahdo allahuma iftax lii abwaaba raxmatika ilaahu albaabada naxariistaada ii fur ha yidhaahdo waxaa kaloo markaa yanow tilmaamaysay riwaayo kale xadiid kale oo markaa isagana ibnu maaja uu leeyahay sheekh albanina uu tasiixinayo faadima binta rasuulilahi laga warinayay waxaa leedahay kaana rasuulullaahi idaa dakhala almasjid yaquulu bismi illaahi wasalaatu calaa rasuuli illaahi allahuma kfir lii dunuubi waftax lii abwaaba raxmatika sidaas ayuu odhanayo o ilaahay buu dembi dhaaf weydiisanayey xadiidkan markaa waxaynu kama ka qaadanaynaa inay markaa mashruuc tahay amaba ay sunno tahay in shaydaanka markaa laga magan galo weliba gaar ahaan markaa uu qofku masaajidka soo galayo inuu ilaahay markaas ka magan galo waayo shaydaanku waa cadow ilaahay ciidamadiisa ayuu isugu keenayaa qofkan tukanaya qofkana rabbigii ayuu munaajaad iyo faq kula jiraa taas ayuu markaa ka mashquulinayaayo si aan salaadiisa waxba looga qorin marka waa inaad ka soo magan gashaa waxaa kaloo xadiid ka qaadanaynaa dee weji ilaahay markaa u cunamo isaga oo loo sugayo taxriif iyo tacdiil iyo tagiib iyo tamhiil midaan lagu sabaynin ilaahay weji isaga u cunama ayaynu u sugaynaa weliba qofku marka uu dee masaajigiisii tegayo marka uu galayo marka uu ku dhex sugan yahay inuu aadaabta masaajidka ilaaliyo ayaynu markaa ka fahmaynaa dikriga inuu ku galo weliba dee lugta midig ayaanu horaysiinayaa ducaa lkhuruuji min almasjid masaajidkii dee dhex fadhihi mayside marka aad markaa aad ku cibaadaysato dee waad ka baxaysaa ile fii buyuutin adilalahu an turfaca wayudkara fiiha smu yusabixu lahu fiiha bilquduwi walasali rijaalu laa tulhihim walaa tijaaratu laa tulim tijaaratu walaa baycun can dikri illaah waxaa la doonayaa xilliyada ay salaaduhu kuu gaadhanaya inaad masaajidkii timaado inta kale markaa inaad dee suuqaagii iyo shaqadaadii iyadana inaad wadato oo aad markaa ganacsato shaqadaadina ku jirto salaaddii cibaadadii keliya dikrigii ilaahayna aanu kaa mashquulin faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illahi waa ka ilaahay leeyihi markaa ducaau lkhuruuji min almasjid waa ducadii masaajidka lagaga baxayey waxaanu odhanayaa bsm الlahi والصlaaةu والsلaam عlى rasuuli الlah اllahuma ini asأlka min fadlika allahuma acsimnii min الshayطan الrajiim bismi اllaahi ilaahay magaciisa ayaan cuskarayaa in ku baxaya wsalaatu amaanihi wasalaamu nabadgelyo calaa rasuuli illaahi rasuulka ilahi kunasaata sala allahu calayhi wasalam allahuma inii as'aluka min fadlik ilaahayow fadligaaga ayaan ku weydiisanaya allahuma acsibnii min ashaydaani arajiim ilaahayow waxaad iga dheeraysaa allahuma waxaad iga ilaalisaa min ashaydaani arajiim shaydaanka markaa marjuumka ah ee malcuunka ah ee laga fogeeyey ilaahay naxariistiisa ilaahayow iga ilaaliyo iga dheere ayuu odhanayaa xadiidkan waxaa warinaya sidii aynu markaa ku soo sheegnay qeybta dikriga markaas hore aimadii hore marka aynu soo sheegaynay ibnu maaja iyo abu daawuud iyo ibnu sunni iyo ayaa markaa warinaya saxaabo kale gedisan ayaana markaas laga warinayaa waxaa markaa ka mid a ibnu maaja lafdigiisa oo kale abu hurayra uu warinayaa waxa uu leeyahay rasuulka ilaahay wuxuu yidhi idaa dakhala axadukum almasjid ha yidhaahdo ti aynu soo marnay allaahuma aftax lii abwaaba raxmatiga waidaa kharaja markuu doono inuu maxamed falyusalim cala nabiy walyaqul allahuma acsibnii min ashayطaani arajiim ilaahayow shaydaanka la dheereeyo naxariistii alla laga dheereeyey ilaahayow iga ilaali lafdiga muslim abi xumayd uu ka warinayo idaa dakhala axadukum lmasjid ha yidhaahdo allahuma iftax lii abwaaba raxmatiha waidaa kharaja marka uu doono inuu baxana falyaqul allahuma inii as'aluka min fadlika ilaahayow fadligaaga ayaan ku riwaayada kale ibn maaja sheekh albani ee sanadkeeda uu tasxiixinayo faadima laga warinayo waxay leedahay nebigu wuxuu aha marka uu baxo mid yidhaahda bismi illaahi wasalaamu calaa rasuulillaahi allahuma kfir lii dunuubi waftax lii abwaaba fadlika ilaahayow intuu markaa bismi llahi ilahay magaciisa wasalaamu calaa rasuuli illahi allahuma kfirlii lii dunuubi ilahu dembiyaalkayga ii waftax lii abwaaba fadlika ilaahu fadligaaga albaabadiisana ilaahayow ii fur markaad soo gelaysay waxay ahayd ilaahayow albaabada markaa naxariistaada allahuma aftax lii abwaaba raxmatiga iminkana waxaad odhanaysaa ilaahayow ii fur albaabada markaa fadligaaga ayaad odhanaysaa allahuma ini asaluka min fadlika allahuma axsi mina ashayطaan الrajiim ilaahayow shaydaanka marjuumka ah ee la dheereeyey naxariista ilahay laga dheereeyey ilaahayow keydkiisa iyo waswaaskiisa iga ilaali waxaanu ka qaadanaynaa axaadiidan inay mashruuc tahay qofku inuu bisinka ilaahay uu qabsado markuu masaajidka soo gelaya markuu ka baxayaba isagoo ilaahay ka baryaya inuu waafajiyo oo camalkiisa uu qabanayana uu ka aqbalo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa masaajid markaad gelayso iyo markaad ka baxaysaba inaad shaydaanka oo cadow ku ahoo mar walba kadiga kugu sugaya oo ama doonayo inuu halaa kaa raacu kaa lumiyo ama uu salaadaada kaa xumeeyo inaad mar walba ka magan naxariis inaad weydiisato ilahay markaad masaajidka sii gelayso waayo qofku naxariis buu xilligaa u baahanyay salaadiisa inuu ilaahay uu ka aqbalo oo ay noqoto mid xumaanta u diida marka uu sii baxayana dee fadli ilaahay iyo risiqiisu u baahan yahayoo wuxuu markaa ilaahay weydiisanayaa fadligiisa iyo inuu ilaahay shaydaanka ka ilaaliyo weliba qofka muslimkaa inuu adkaartaa ilaaliyo ayaynu halkaa galaynaa iyo fadliga iyo qiimaha leedahay ilaahayna hayna waafajiyo in yani xilliyadaa kala gedisan ilaahay xuskiisa aynu markaa ku sugnaano haddaynu markaa ilaahay xuskiisa aynu sidaa u ilaalinana ilaahay baa inagana ila ilaalinaya wax inaga xumaanayaana ma jire ilaahay hayna waafajiyo waafajinta ilaahay ayuunbay ku jirtaa weliba yacni iminka wixii ka dambeeya qof walo uu markaa kitaabka xusmuska intaad gacanta ku haysato meel kastoo masaajidka markaad soo gelaysa la soo bax markaad kasii baxaysa la soo bax markaad masaajidka kusii saxato la soo bax markaad suuq gal mar walaad ku sugan tahayba la soo baxo meelaha xunxun markaad gelayso ayuumaad sii dhiganaysaa haddaad xasuusato dariska qeybtiisana halkaa inoogu joogto wallahu aclam